بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه أن رجلين لبن ayaa ikhtasama dooday ama isqabsaday fii daabatin daabad ayay isku qabsadeen yani neef xoolaa walaysa iyadoo uusan ahaanin liwaaxidin mid oo minhumaa labadooda ka mid a ah, bayinatun wax cadayn ah, iyadoo labadooda midna uusan cadayn haysanin faqadaa markaasu uu xukumay biha iyada rasuulu llahi sal alay wasalam bihaa daabadii bay noqonaysa faqadaa wuu xukumay bihaa daabadii rasuulu llahi sal ly wasalam baynahumaa dhexdooda nisfayni laba nis buu ugu xukumay wuxuu nebigu ugu xukumay in laba isleeg loo qaybiyo oo la kala siiyo rawahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda waannasaa'iyu wa hada kani lafduhu lafdigiisa waay lafdu annasaa'i waay wa qaala nasaa wuxuu yidhi xadiidka markuu warinayey markuu wariyey kadib uu soo saaray qaraajiyey qaala wuxuu yihi isnaaduhu xadiidka sanadkiisu jayidun waa mid wanaagsan waa ayib xadiidku waa daciif sida uu sheekh albani caleyh raxmat ullah fi lirwa uu ku caddaynayo laba ciladood buu dacfigiisa sabab u ah cilada koobaadi waa alirsaal oo xadiidku waa mursal cala araajix cilada labaadna waa alikhtilaaf oo sanadkiisa ikhtilaaf baa ku jira labadaa ciladoodbuna xadiidku daciif leey xadiidka haddii uu asaxo ama uu sugnaadoba waxaa lagu xambaaraya baynu culimmadu leeyihi markii daabadda ay isku haystaani ama shayga laysku haystaay labada isku haysta midna uusan gacantiisa ku jirin mid walbana uu wax caddayna waayo sidaasuuna imaam bukhaari caleyh raxmat waxaan odhan jiraa imaamulbayhaqi saasuu uga dhigay baab uga dhigay xadiiska lanna haddii shayga laysku haysto midkood uu gacantiisa ku jiro midka gacantiisa uu ku jiro mooye ka kalaam muddaci ah isagaa markhaati laga rabaa saan soo marnay sooma kan gacantiisa uu ku jirana waxaa laga rabaa dhaar baa laga rabaa saasaa marka loogu kala saari lahaa sooma laakiin haddayna midkoodna gacantiisa ku jir cid kale gacantiisa ku jirtaa labadana la isku hay marka way siman tahay awoodda sheegashadooda awooddeedu way siman tahay ninnaka kale sheegashadiisu kama xoog badnaa ile hore waxaan usoo taqriirinay laba ruuxoo midna shayga laysku haysto gacantiisa uu ku jiro midna uusan gacantiisa ku jirin waxaa xoog badan ka gacantiisa uu ku jiro sooma saas daraaddeed baa isaga waxaa lagaga kaaftoomay dhaar keliya ayib hadday labadoodiba gacantooda ka maqan tahayna marka dacwadooda soo ma sinna markaa waa simanta koodee la dhaarinaya markaasoo kaleeto midkoodna ka kale kaba xoog badnaa caddaynna ma jirto shaygii ha loo qaybiyo ta laba loogu kala dhigo ha loo qaybiyo sidaa ha loogu kala qaybiyo alimaam shaafici caleyh raxmatullaahi baa sidaa qaba fa huwa baynahumaa nisfaan buu ah, haddii uusan midkoodna helin wax caddayn ah midba labadaba waa la dhaarinayaa buu markii la dhaariyo kadibna waa loo qaybinaya xadiidka abuu muusa daliishaday ee haddaan dul taagannahay daciifka wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi man xalafa ruuxii dhaarta calaa mimbarii mimbarkayga korkiisa haadaa ee kan ah ruuxii ku dhaarta biyamiinin dhaar ku dhaarta aasimatin oo dembaabtay dhaar dambaabtay waa dhaar saaxiibkeed dambaabay wey man ruuxaasi wuxuu darbaday oo diyaarsaday maqcadahu meeshuu fadhiisan lahaa min annaari naarta xaggeeda ka fadhiisan lahaa meeshuu naarta ka fadhiisan lahaa jaa wuu sii diyaarsada wey kaas waxaa wariyey axmed axmed baa wariyo abu daawuuda wannasaa'iyu wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibaana kadalika waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuu saxiixiyey bishaahidin lahu min xadiidi abi hurayra ayuu ku saxiixiyey xadiid kaloo shaahiid ah oo u markhaati kacayo abu hureyre laga warinayo ayuu sheekhu ku xoojiyey xadiidka waa xadiidka odhanaya laa yaxlifu cinda hada almimbari cabdun walaa amatun calaa yamiin ah. mimbarkan agtiisa cidi kuma dhaarato addoon ama addoon calaa yamiinin aasimatin dhaar dambaabsay kuma dhaarto walow calaa siwaakin ratbin walow caday qoyanna ha noqotee ilaa wajabat lahu naar hadduuse ku dhaarto naar baa u waajibaysa axmed ibn maaja waa soo saaray xaakim uuna saxiixiyey xaakim calaa sharihimaa dahabi baase ka daba tego wuxuu hi xadiidku calaa sharihimaa ma ahee waa uun saxiix dahabi baana waxaana ku waafaqay sida sheekh albani fi lirwa xadiidku marka waa sugan xadiidku waa sugan wuxuu faaideynayaa waxaa jira dhaartu iyadoo dhaarta beenta ah ee ruuxu xaq darra uu ku doonayo wax xaq darra ah si ahaanteeda waa dembi weyn waan soo marnay soo ma laakiin waktiyada qaarkood iyo meelaha qaarkood buu dembigeedu sii weyn meelaha dembigeedu uu sii wen yahay waxaa ka mid a ah mimbarka nebiga sal lla alay wasalam korkiisa maxaa laga wadaa oo hadda baabkeenan calaaqadiisu maxay tahay calaaqadu xadiisku laleeyahay baabkanina waxa weeye waxaa loo deliishanayaa taqliidu lyamiin fi alzamaani waalmakaan ninka garta qaadaya inuu garta dhaarteeda adkayn karo ama meel boos iyo makaan ha ku adkeeyo uu dembigu sii siyaadayo ama zaman haddii la dhaarto dembigu sii siyaadaya ha ku adkeeyo in sidaa uu samayn karayana waxaa ku tegey muxuu ahaayey eh, jumhuur culamaa oo masalan waxay leeyihiin maqaamka ama makaankaoo kale waxaa ka mida ah madiine marka la joogo in mimbarka nebiga korkiisa ruuxa lagu dhaariyo waa taqliid waa dhaartii oo lasii sii adkeeyo waay marka inaad meel kaloo magaziine ka mida ku dhaarata ama adduunka meelihiisa kale iyo inaad mimbarka korkiisa ku dhaarata kala culus marka taqliidu lyamiin ha la adkeeyo jumhuurta qaba waa la adkeyn karaa bay leeyihi maka markii la joogana waxay leeyihiin bayna alrukni waalmaqaam jiirka iyo maqaamu ibraahim dayaxa madow meeshuu ku jiro iyo maqaamu ibraahim inta u dhaxaysa halkaasaa la istaajinaya oo lagu dhaarinaya taqliid waay oo dhaarta meesha lagu dhaarto way ka dambi weynta habay leeyihiin dhaaraha kale wixii makiya madiine aan ahayn oo dhulka kale ana masaajidi jaamica ah, oo salaadaha jamaacada lagu tukado oo dadku joogaan ayaa hortooda la keenaya lagu dhaaranaya masaajid jaamica ah. waa taqliid bay leeyihin waa adkayn adkayntaasi inay mashruuc tahay baa xadiidkan marka loo daliishanaya laakiin xadiisku mujarad wuxuu u faa'iideeyey mimbarka korkiisoo lagu dhaarto inay culus tahay oy dhaaraha kale ka culus tahay laakiin ma faa-iideynin in la samayn karo oo ruuxa loo kaxayn karo la dhihi kara ilaa wa ilaa halbay ku dhaaro oo qaabka yani la raba ee daliilka loo raba ah ma ku tusayo xadiidka aahirkiisu macnaha ayib xanafiyada iyo xanaabilada iyo imaamu albukhaari iyagu waxay ku tageen dhaarta inaan la adka adkaynteedu mashruuc ma aha bay dheh in la adkeeyo waxba loogama baahna ruuxa meel alla meeshii lagu hela wax lagu dhaariyo laakiin in in mimbarka loo kaxeeyo ama bayna arukni waalmaqaam loo kaxeeyo ama meehe masjid jaamica loo kaxeeyo mashruuc ma aha bay dheh waxay ka qaateen waxay yidhahdeen axaadiista dhaarta kusoo soo aroortay ruuxa ha la dhaariyo hal xadiisoo ma hayno dhahayo meeshaa ha loo kaxeeyo iyo halkaa ha la geeyo iyo zamankaa ha la geeyo marka ilaaqa axaadiistaa laga qaadanayaa bay leeyihi sidaas dambaana xoog badan saas wey maana maadaama axaadiistu ay ilaaqday in makaan lagu qaydo ama zaman lagu qayday daliil bay u baahanta ama xadiidkani dembigu inuu wenyahay inbuu ku tusi mooyaane in ruuxa loo kaxayn karo oo zamankaa meeshaa la geyn karo mimbarka korkiisa ma kutusayo xadiidka macnaha saas weyaan laakiin asalahaan wax loo keenay waa masaladaas taqliid alaymaan an abi huraraa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi alaaatun saddex ruux laa yukallimuhum allahu alla la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada walaa yanduru fiirin maayo ilayhim iyaga fiirin maayo walaa yusakiihim ma dahirayo oo dembigooda ma dhaafayo walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun oo xanuujiya rajulun weeye midka koobaad nin ama ruuxun baa laga wadaa rag ama doomkii doona ah oo calaa fadli maa-in biyo siyaado ah korkooda ku sugan bilfalaati meel saxara ah jid la maro ama dhul la maro oo biyo la-aan ah ayuu biyo siyaado oo baahidiisa ka siyaadsan buu ku haystaa yamnacuhu biyahaa siyaadadee dheeraadka ee baahidiisa dheeraadka ka ah oo yamnacuhu uu u diidayo ama yamnacuhu xaal uu u diidayo min ibni sabiili ruuxa socotada uu u diidayo dhul buu degan yahay jidla maruu degan yahay dhul saxaraa buu degan yahay dhul bahagooyaa buu degan yahay biyo kaliya ma leh waxoogaa biyo oho siyaado laakiin baahidiisa ka abuu ah meesha ku haystaa dadkii socotadee baahnaana waa u diiday ka koowaad horta kaas waa ilaahay wuxuu u ku abaalmarinaya inuu maalinta qiyaamada uusan naxariis fiirinin oo la hadlin ousan u dambi dhaafin cadaab xanuun badan la geey maxaa yeelay ilaahay naxariistiisiibuu addoommadii ku xarimay biyaan ilaahay baa keenay sooma ayib marka wixii baahyadaada bix waa kaan soo marnay kitaabulbic baan kusoo marnay ka labaadi waxay warajulu wayag midka labaad ninkaasoo baayaca la beectamay rajulan nin bisilcatin badeeco kula beecsamay bacda alcasri casarka kadib oo faxalafa dhaartay lahu ruuxii uu la beecsamahayay billaahi ilaahay buu ugu dhaartay la akhadahaa buu ku dhaartay inuu qaatay badeecadan bikada wa kada intaa iyo intaa inuu ku soo qaatay fa sadaqahu markaasuu ka rumaystay warkii wlxaal huwa isaguna calaa kayri dalika sidaa si aan ahayn korkeeda uu ku sugan yahay sidaa uu ka rumaystay si aan ahaynna iyadoo arrintu ay tahay ka labaadna waa ka waa nin suuqa jooga oo dukaan ama banaanka miis u yaallo wax gadaya waa ruuxuu wax ka gadanaya bacdalcasrna wuu joogaa markii uu ruuxu wax ku ka gadanaya u yimid ku yidhi wallaahi inuu shaygani intaa igu joogaa intaa anaaba soo siistayba lafaha uu igu joogaaba intaaba ruuxii ka gadanaya waa ka rumaystay sidii uu kaga iibsaday waana beentiio intaa kuma joogtee arrintii waa ka gedisan tahay sooma marka dhaartii uu dhaartay yaa ruuxan kalsooni gelisay oo magacii ilaahay buu ku khayaamay sooma ilahay magaciisa ugu dhaartay markaasuu ku khayaamay badeecadiibu sidaa kaga gaday waa bacd alcasr ayib yani wuxuu la mid yahay oo kaleeto xadiidka sidoo kaleeto fi saxiixi muslim min xadiid abi dar oo nabigu sal lay slam saddex ruux ilaahay maalinta qiyaamada la hadli maayo almannaan aladi laa yucطi shayan ila mannahu ruuxa galladaysiga badan oo wuxuu bixiyaba dadka ku galladaysta sooninku saa ku yeelay maaha sooninku siiyey maaha ah aduu wax weydiisi badnida mar walba gacanta wax kuu gelinayna ruuxa galladaysiga badan oo wuxuu bixiya dadka ku sheeg sheeg kaas waa mid ka labaadna waxa weye almunfiqu silcatahu bilxalifi lkaadib bilxalfi alkaadib ruuxa badeecadiisa ku socodsiiya oo ku suuq geeya dhaarta beenta ah saas wallahi inantaad joogta wallahi inaan soo sii wallahi raasamaalkeeda saas wallahi anay igu fadhida beentaasuuba xoolihiisa ku kala wadaaba waa ka labaad wey kanna xadiis ku hadlaya ka saddexaadna waxa weye almusbilu idaarahu ruuxa hoos guntigiisa oo hoos u dhiga aanqowgana ka hoos mariya meeshaasuu balaaya ka dhacda maxaa sarwaalow maxaa kamiisow maxaa muxuu ahay macawisay wixii aanqaga ka hoos maraaya isaguna waa qodobka xiga waa ragga laga hadlaya dumarka ma ninka labaad kaalla wey marka warajulu way ninka saddexaad oo baayaca la beectamay baayaca bayco la galay waa baayacadan iyo baayacada hore isku mid maaha baayacada hore waa tii beec ahayd oo wax kala iibsiga ahayd waa baayacadanna waa ballanta madaxda lala galo oo inaad daacad u tahay oo muxuu ahaay u naseexaynayso beecada iyo ballanta lala galo way macana warajulu way ka saddexaad oo baayaca la beecta la baayacta muxuu dhihila eh, beeca la galay oo ballan la galay imaaman imaam nin madax ah laa yubaayicuhu xaal uusan beecada ula gelaynin ilaa lidunya adduunye darteed mooy wax kale ulama gelayn wuxuu u taageerayaa oo ballanta u siinahayaa oo muxuu ahaayey xooluu ka rabaa adduunyuu ka rabaa ama wuxuu rabaa inuu jago siiyo ama wuxuu rabaa waxooga xoolaa inuu siiyo sidaasuu u taageerhayaayo kursigiisa iyo madaxnimadiisa u taageersanya fain acطaahu hadduu siiyo marka minhaa adduunyadii xaggeeda hadduu wax ka siiyo wafaa ballantii iyo baycadii uu la galay waa u oofinahaya waa garab istaaghaya waa taageerhaya waa ammaanayaa waa la jirahayaa waa wadahaya hawshiisa wain lam yucطihi hadduusan siinin minhaa adduunyaduu ka rabay hadduusan xaggeeda wax ka siininna lam yafi baycadii uma oofinahay saas maanaa yani ballantii uu galay waa uga baxayaa kursigii buu waayey xoolihii buu waayey wuxuu ka rabay ka hurgurinaya buu ka heli waayey tuug tugdhulaa buu bilaabaya tuug waay lanna waxa weye qasadku marka horeba ma ahayn waxa ruuxa madaxda loo taageero umuusan taageerayn ruuxa madaxda maa loo taageera ruuxa madaxda waxaa loo taageeraba imaamka baycada loola galaa ama kursiga loogu saboodgareeya inuu xaqa ku camalfalo xuduudda shareecada oofiyo wanaagga dadka faro xumaanta reebo cadaalad ummadda ku maamulo yani waxa wy ruuxa kaata masaalix caam iyo danac caamaa loo taageera laakiin danahaaga khaaska haddaad u taageerto khalaas waad gelaysaa w ciidka isaga waad gelaysaa w man ayib maqsuudku midkaasa inuu noqdo marka lama rabo muttafaqun caleyh buxaari muslim baa soo saara leanna markaas ama codka aad siinayso doorasho hadday ama beecadii ballantaad la gelayso masaalixdii ummadda ulama gelaysiday adigaa doonaya inaad kursiga iyo maslaxada ee ummadda dhexdeeda inaad yacni waxa weyaan ka qaraabataa doonaysaa inaad halkaa ka qaraabato baad doonaysaa saas daraaddeed waa masale halis masale aada khatar waa hadda dadku aad bay ugu badan yihiino waxaad arkaysaa ninka uu sabood garaynayo oo taageersan yahay oo doonayo inuu kursiga saaro ama kursigaba uu ku taageerayo yaa ima ama reer bay wadaagaan waa qoyskiisii yaa ima ama kursi iyo jaguu ka rabaa yaa ima ama meesha markuu taguu rabaa waxoogaa inuu u balqiyo shaxaad iyo wax ka helhelo yaa ima in wuxuu rabaa shirkadiisa ganacsado weye wuxuu rabaa markuu meesha tago inuu shirkadiisa siiyo jaanisyo fara badan oo uu waddanka kaga faaiido oo shirkadaha kale waxoogaa mudnaan ka siiyo kulli marka waxa weye mucaamalaadka dhan waa uun adduunya maxaad ii ogoshahay maxaad ii ogosha wey midda marka xadiisku ka hadlayo dadkaasi waa dad mucaradiin bilwaciid w khatar waay maana ayib xadiisku marka wuxuu ujeeddada loo keena waxa weye rajulun baayaca rajulan bisilcatin bacda alcasri dhaarta la dhaarto casarka kadib in ay ka culus tahay oy ka khatarsan tahay oo ka dembi weyn tahay waktiyada kaleba xadiisku tusaya ayb aayaddii ku jirta fi suurati almaaida ee muxuu ahaaye muxuu ahaaye lagaga hadlay ruuxa muslimka ahe meel cidloo gaalo keliya ay joogaan ku dhintay ee dardaarankiisii ka tegay muxuu ahaayey aayaddu waxay sheegtay haddaad gaaladaasi soo qaaday dardaarankiisa aad ka shakidaan waxaad istaajinaysaan casarka kadib markaasay dhaaranayaan salaada kadib salaada casarda ku fasira cumar min bacdi salaa marka salaada kadib salaada casar bay qaarkood odhanaya leanna salaada casar kadib dhaarka ah way ka khatarsan tahay waktiyada kale muxuu ka wadaa marka xadiiskii hore wuxuu u deliishanayey taqliidu alaymaan oo makaan ah kana muxuu u deliishanayaa taqliidu alaymaan oo zamaan ah saas zaman iyo wakti dhaartu ay culus tahay on ruuxa lala fiirsado oo lagu dhaariyo sidaasi waa taa soo marnay culamada qaar ka mid inay qabaan وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلين لون أيا اختصما دودي واسكو قصدي في ناقة هل باسكو قصدي هل جيل faqaala markaasa wuxuu yihi kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mida ah, nutijad way dhalatay buuri haadihi naaqatu hashani cindii agteeday ku dhalatay buuri nutijad yani eh, muxuu ahaayey eh, kelimadan nutija ah eh, musamaheeda iyo majhuulkeeda labaduba isku baa loo bineeya marka nutijata unbaa Eh, mabniy lilmusama laga dhiga nutijat haadihi naaqatu way dhalatay cindii agtabay ku dhalatay mid kastaasu leey halbay isku haystaa nin walbana wuxuu yidhi hashani anaa hooyadeed ka dhaliyey xeradaydayna ku dhalatay ah, haddayd ka dhalisay waan hubaa sooma waan hubaa ima soo geline xeradaeday ku dhalatay oo milkigayga ku dhalatay nin walba taagay wa aqaamaa wayna istaajiyeen bayinatan caddayn bayna istaajiyeen nin walba wuxuu keensaday caddayn iyo markhaatiyo inay hashani ku dhalatay meeshiisi ku dhalatay oo isaga ay u dhalatay macna faqadaa markaasuu xukumay nebigu bihaa hashi wuu xukumay faqadaa wuu xukumay bihaa hashi rasuululahi sal alay aslam liman cid buu u xukumay hiya iyadu fii yadihi ay gacantiisa ku jirto labada nin ninna hashuu gacanta ku hayay ninna wuu sheeganayay laakiin labaduu maxay ku sheegeen ku sheegeen labaduu waxay lahaayeen anay ii dhalatay laakiin nin baa markaa gacanta ku haya ninna gacantiisa way ka maqantay oo waxaa wariyey addaara baa wariyey muxuu idin qoray halkaa rawaahu mise waxaba idinma qoray ya waxama qoray saas baa iigu taala inay khalabtaan mooday ayib ma aqaano waxaa dheekaraysa inuu saa u caddeeyey xaafidka uusan sheegin ciddii waris ma jirtaa ayu kitaab ro sheegaya cidda warisa ayib xadiidka waxaa soo saaray daaraqutni iyo bayhaqi baa soo saaray daaraqutni iyo bayhaqi baa soo saaray sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhahdo zayd ibnu nucaym oo majhuul ah ayb wakadalika sanadkiisa waxaa ku jira alimaam abu xaniifa iyo saaxiibkii maxamed ibnu xasan labadoodaba min xayu alxifdi dacfi baa ku jira halkan qoraan rabay inuu ku qoro kan dambuu raacin doonaa xadiiska soo socda markuu sheego iyo wuxuu dhihi doonaa rawaahumaa addaara qutniyu rawaahumaa saas daraaddeed buu ka hore u baneeyey macna lakin daaraqutni bay halkii baa weri ayib xadiidka sanadkiisa marka dacfi baa ku jira zayd ibnu nucaymkaasoo majhuulah iyo abu xaniifa iyo saaxiibkii moxamed ibnu xasan oo xifdigooda dacfi ku jiro saas daraadeed baa xaafidku wuxuu leey fi talkiis isnaaduhu daciif ibnu qataan baa sidoo kale xadiidka ku cileeyey dhowr cillo xadiidku marka waa xadii daciifa ah. waxaa daliishaday xadiidka culimada qaar ka mida oo ku tegey waana sida imaamu maalik iyo shaafici iyo abu thawr ay qabaane haddii labada dhinacba markhaatiyo ka yimaadaan waxaa la rajaxayaa cidda gacanta ku haysa shayga laysku haysto dhankiisa limaada lianna gacan ku hayntu waa caamil murajixa ah soo ma markhaatiyadii waa sinmeen kana markhaati buu keenay kanna markhaati buu keenay laakiin ruuxani muxuu la dheeryahay gacantiisaa shaygii ku jira somaana dhihi waa xoog ruuxa gacantiisa uu shaygu ku jiraayey jaanibkiisa xoog badan hadday adiladii la keensaday iyo cadaymihii sinmaan marka dhankiisaa la xoojinayaa isagaa loo xukumaya kan markhaatiyuu keensaday kana markhaatiyuu keensaday way siman yihiin sooma waa in la raadiyo wax kaloo marka lagu kala rajixo waxaan helay marka midka gacantiisa ay shaygu ku jiray asal ahaan waxa weeyaan ruuxa shayga gacantiisa ku jira asal ahaan isagaa iskale asal ahaan isagaa iskale wax khilaafsanoo caddayna in la helo mooye caddayntii caddayn lahaydna way iska hor timid oo way isriday oo waa isku xoog asalkaa loo noqonayaa waxaa laleeyahay ninkay gacantiisa ku jirtaa iskale marka sidaas waa sida imaamu maalik iyo shaaficiy abu tawr ay qabaan ayib xadiidka ay cuskanayaanna waa xadiidkan daciifka ah alimaamu axmed caleyhi raxmat isagu wuxuu ku tegey ninka aan gacantiisa ayna ku jirin ayaa dhaartiisa lagu xukumayaa kan shayga haysta iyo ka sheeganaya ka sheeganayaa loo xukumayaa buri laakiin waa la dhaarinaya sababtu maxay tahay sababtu wuxuu yidhi xadiiskii sugnaa wuxuu ahaa albayinatu cala lmuddaci sooma walyamiinu calaa man ankar asal ahaan dhaarta yaa laga rabay waxaan u jira markhaatiga yaa laga rabay markhaatiga waxaa laga rabay ninka wax sheeganaya sooma ninka wax sheeganaya markhaatiga laga rabay dhaartana yaa lahaa muddaca caleyhigaa lahaa muddaca caleyhigaa lahaa saas daraaddeed kii dhaarta lahaa yaa la qaarinayaa waana loo xukumayaa markhaatiyadan meesha la keenayoo dhanna malqi baa laga dhigaya meesha laga saaray xadiidka asal ahaantiisana kaasaa suganoo macnahaasuu ku tusayaa maxuumkiisaasuu ku tusayaa taasaana rajaxan amaa xadiidkan imaam shaafici maalig iyo wax ku dhiseen waa xadiis daciif wey macna ayib yani waxaa loogu xukumayaa buu leeyahy waxaa loogu xukumayaa kan aan shayga aan gacantiisa ayna ku jirin xadiisku wuxuu yidhi albayinatu cala almuddaci markhaati waxaa iska leh oo laga rabaa inuu keeno ninka wax sheeganaya ninka wax sheeganaya kee wey ma gacantiisa ay ku jirtaa mise waa ka gacantiisa ay ka maqan tahay ka gacantiisa ay ka maqan tahay baa marka muddaci ah soo ma isaga maxaa laga rabaa markhaati baa laga rabaa markhaatigii buu keenay markhaatigii sooma keenin daahirka xadiisku wuxuu leeyay marka hadduu markhaati keeno ha loo xukumo soo ma ayib markhaatiguu keenay waxaa ka hor yimid kii muddaca caleyhiga wax lagu sheeganayo isaguna markhaatibuu keensaday adiga yaa markhaati kuu dirsaday waay soo ma adiga muddaca calayhbaad ahayd oo dhaar baad lahayde ninka markhaatigiisa markhaatiga la siiyey waa ninka gacanta madhan ee muxuu ahaayey la yidhi mudacigaa iskale markhaatiga hadduu markhaati keeno asagaa loo xukumayaa kanna markhaatigiisa waxba laga soo qaadi maayo kan gacantiis lan ma walhaba isagu muxuu lahaa dhaar buu lahaa soo ma dhaartuna goorma imaan lahay markii markhaatiye la waayo markhaatiyadii waa la helay waa la xukumaya kaasaa la siinaya bay leeyihi xadiidkaas marka macnaha kutusayaynu soo marnay ee sugan baa masalada xoojinaya ra'yiga axmed baana xoog badan ama maalik iyo shaafici kan horey wax ku dhiseen oo xadiiskan hadda meesha inoo yaalla waa daciif xadiisku hadduu daciif yahayna axkaam laguma dhiso waxna lagama qaato ayib laakiin alimaam albayhaqi wuxuu soo saaray ibn musayab xadiisu ka warina mursal ah laba nin baa nabiga sal alay wasalam xaggiisa isula tegey arrinay isku haysteen markaasuu nin walbo labadooda ka mida ah wuxuu keenay markhaatiyo caadiliin ah hal mar bay markhaatiyo wada keeneen markaasuu nebigu sal alay wasalam wuu u qori tuuray sheekh albaani xadiiska waa saxiixay bishawaahidihi wuu u qori tuuray marka waxay leeyihiin marka loo qori tuurayo waa marka ayna labadooda midna gacantiisa ku jirin wax laysku haysto labadooda midna kuma jiro mid walba waa muddaci soomaa markaa mid walba muddaci mid walbana markhaatiyuu keenay markhaatiyo keentay anna markhaatiyaan keenay waa sibannahay adiguna muddaci baa tahay oo markhaati baa lagaa rabay aniguna muddaci baanahay markhaati baa layga rabay shayguna labadeennaba gacanteenna waa ka maqanya maxaa la samaynaa marka waa loo qori tuuraya waana loo qaybinaya sidaasi mursal saciid ibn musayib oo sheekh albani uu xoojinayo ayaa ku tusay ayb وcan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay wasalam radda wuu celiyey alyamiina dhaartii calaa aalibi alxaqi xaqa ruuxii dalbayey ee codsanayey ee raadinayey ee sheeganayey ayuu nebigu dhaarta dib ugu celiyey rawaahumaa waxaa wariyey xadiidkii hore ee jaabir iyo kan ibni cumarba rawaahumaa labadoodaba waxaa wariyey addaara qutniyu baa wariyey wa fii isnaadihima sanadkoodana waxaa ku sugan buui dacfunbaa ku sugan ka hore waynu garanay sooma dacfigiisa ka hore zayd ibnu nucaym baa ku jira kan dambana sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo maxamed ibnu masruuq alkindi oo isaguna majhuul ah isxaaq ibnu furaad baa isaguna ku jiro dacfi ku jiro oo macnaa mukhtalafa ah, laakiin dacfi ku jiro xifdigiisa ibnu jawzi iyo dahabi iyo sheekh albani iyo keyrkoodba xadiikaa waa daciifina xadiiskan dambe ana nabiya radda alyamiina cala aalib alxaq maxaana laga wadaa waxaa laga wadaa kii ruuxii mudacigii wax sheeganayay markhaatigii keen baa layidhi wuu waayey kii wax lagu sheeganayaa la dhaarin soo maa dhaartii buu diiday maxaa la samaynaa marka kii wax sheeganayey baa dhaarta dib loogu soo celinaya soo ma waa meesha la yidhaahdo annukuul nukuul cinda nukuul markuu dhaarta ka gaabsado oo dhaarta uu ku dhiiran waayo ruuxii dhaarta lagu lahaaye wax lagu sheeganayay dhaartii waxaa dib loogu celinayaa kii wax sheeganaya ee markhaatiga waayey isagaa la dhahayaa dhaaro xadiisku macnahaasuu ku tusaya waase daciif in dhaarta lagu celinayo ruuxii mudaciga ahaa ee wax sheeganayay markuu muddaca calayhigu dhaaran waayo in dhaarta kaas lagu celinayana waxaa qaba jumhuurtaa qaba maalik shaafici axmed iyo aaifa min culama craaq ayaa qaba adaga jumhuurtaa sidaa ku tegay ayb waxay leeyihiin axaadiista xoojinaysa waxaa ka mid a xaalada waxaa la hayaa shareecadu ay ruuxii wax sheeganayey dhaara tiri maalan qasaamadoo kale waa kaan soo marnay sooma waxaa ka mid a maalan xadiiskaynu soo marnay qadaa biyamiinin bishaahidin wa yamiin ah oo yamiin ilmuddaci ruuxii hal markhaatibuba soo helay waxaynu soo marnay halkiisa markhaati maxaa lagu kabayaa dhaartiisaa lagu kabayaa yaa dhaaranaya waa muddacigii qasaamada muddaci oo dhaaranayaa soo mar muddacigii oo dhaaranayo hal markhaati inta laga helay ku xoojinayana waa la soo maray marka mudaci dhaaranaya shareecada waa ku sugan tahay xaqii marka mid waaye culimada qaar ka mida waxay leeyihiin haddii muddaca calayhigii dhaarta lagu lahaa uu dhaaran waayo ha la xidho hana la ciqaabo ilaa uu xaqa ictiraafo ama uu dhaarto laakiin yaan lagu soo celinin mudacigii wax sheegana yaan lagu soo celinin dhaarta marka ti ruuxan ma layska ciqaaba waay xaqiina si lagu kala gooyo ma jiro sidaas daraaddeed waa in dib loogu soo celiyo muddaciga oo dhaaro la yidhaahdo isagu hadduu dhaarto xaqii la siiyo markaas saas maana ayib jumhuurtu saasay qabaan wacan caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi dakhala waxaa galay calaya korkayga annabiyu nebigaa iisoo galay sal lay aslam daata yowmin maalin masruuran xaal u yahay mid la farax geliyey isagoo aada u faraxsan uu nabigu iisoo galay sal lay slam tabruqu oo ay birbirqayso o iftiimayso dhalaalayso casaariiru wajhihi wejigiisa jeexdimaha ku yaalla casaariirtu wax weyaan waa wejiga ruuxa jeexdimaha yararka ahe hilibka maxaa jeeda haragga u dhaxeeya maxaa la yidhahda soomaaliga ma qalanay mataqaana ruuxa wejigiisa iyo faraha iyo gacmaha iyo jeexdimaha yararka ahee mara xariiqaha ayaa la yidhaahdaa asaayiir marka af soomaali qaas aniga uma aqaan adaad idinka garanaysaan sheega ayb tabruqu xaaray iftiimayso dhalaalayso asaariiru wajhihi wejigiisa xariiqimaha ku yaalla ama jeexdimaha ku yaalla markuu nebigu farxa sala alay wasalam ayaa wejigiisu dhalaali jira oo laga garan jiray maana isagoo saasuu iisoo qalabaysa fa qaala markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay slam alam taray miyaadan ogeyn caaishay ilaa mujazazin ah, alam taray miyaadan arag wey ilaa mujazaz almudliji Ah, ninkii mujazaz la yidhahdo mujaziz ee reer bani mudlijka ah mudlijkaasi waa reerku u dhashay ee bani mudlij u dhashay miyaadan arag ama aadan ogaanin nadara inuu fiiriyey aanifan mar dhow ilaa zayd ibni xaarifata wa usaamata bni zayd zayd ibnu xaarife iyo wiilkiisa usaama inuu fiiriyey caaisha miyaadan arkin miyaadan ogaanin oo fa qaala markaa uu yidhi haadihi alaqdaamu gomodahani iyo lugahani bacduhaa qaarkeed min bacdin qaarka kaluu ka ahaaday alelaha lugahani waa isdhaleen ah, lugahani qaarkood baa qaarka kala dhalay oo way kala yimaadeen miyaa unagay buhi caaisha inuu ninkaasi sidaas yiri muttafaqun caleyh riwaayada bukhaari waxay leedahay nebigu wuxuu ku yihi sal lay waslam miyaadan ogeyn caaishay ninka mujasis la yidhaahdo ee ree bani mudlaj mudlij inuu soo galay oo u arkay usaame iyo aabbihii zayd ayaga oo mara korka ka saaran tahay oo madaxyadoodiiyo qaarka hore ay dabooleen lugahooduna ay bannaanka yaallaan markaasaa wuxuu yidhi ina haadihi alaqdaama bacduha min bacdin aleelaha lugahani qaarka qaarkood qaarka kale way dhaleen way kala yimaadeen arrintaasi caaisha miyaynu ku soo gaarin bu ayib macnaheed waxa weeye mujaziskaasi wuxuu ahaa dad si gooniya u yaqaana oo aqoon dheeraada u leh dadka isdhalay iyo sida ay isugu eg yihiin masalada qiyaasada loo yaqaano carabta laba reer baa caan ku ahaa ree beni mudlijka ninkani ka dhashay iyo reer kaloo ree beni asad la dhihi jiray labadaa reer baa aada u yaqaanay oo waxay dadka kaleeta la dheeraayeen dad labadan ruux markay fiiriyaan oo saa u fiiriyaan ama lugahooda ama wejigooda ama qaab abuurkooda way isu soo qabanayaanoo waxay leeyiin dad way isdhaleen shabaha iyo isu ekaanta bini aadamkay marka takhasus ku lahaayeen saas maanaa shay wiraasayo kala dhaxleen yuu ahaa marka qiyaasaa la yidhaahdayo isu ekaanta dadku ay isu egyihiin dadka isdhalay iyo si isu shabahaan iyo cilmi noocaasa weeyaanoo dad khaasa lagu yaqaanay marka usaamata bni zayd iyo aabihii zayd ibnu xaarisa waxaa la leeyahay waxaa jiray midabkoodu isuma ekayn waxaa jirtay marka war odhanaya oo dacaayad ah oo dhahaya zayd usaamo maba uusan dhalinba zayd usaamo muusan dhaline usaame meel kaluu ka soo jeedaa warkaasaa jiray oo malaha lagu sheekaysanaya ninkan marka yaqaana shabaha dadkii say isugu eg yihiin markuu intuu soo maray iyagoo hurdo oo qaar horahoodu mara saaran tahay lugahooduna bannaan yihiin lugahoodii uu isku soo qabtay ninkana ninkii khabiirka ahaa ee cilmiga yaqaanay uu yahay nebigu marka waa ku farxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh leesh lianna usradani zayd ibnu xaarisa iyo wiilkiisa usaamat ibnu zayd nebiga mawaalidiisay ahaayeen dadkana wuu ugu jeclaa nabigu sal l zaydna dadka ugu jeclaa kadibna wiilkiisa usaamu dadka ugu jeclaa dadka ugu jeclayaa bay ku jireen qoyskayna ahaayeenba aalubeytka mawaalidiisa mawaalida aalubeytkana aalubeyt marka dad noocaasay ahaayeen dadkii noocaasee marka nebiga saa uga ag waa ninkaad garanaysaan muxuu ahaaye intaan nebiga sal lay sl ayna soo degin aayaadkii tabaniga baabi'inahay nabiga wiilkiisaaba la dhihi jiray sooma ma kaana muxamedun aba axadin min rijaalikum aayaad ku degayaan soo qisadii zayd maahay falama qadaa zaydun minha wataran zawajnaaka qisadii zaynab binti jaxshi marka wiilka nebi maxamed baaba la dhihi jiray zayd ibn nabiga wiil waa qabanigii buu ku yimid macna saasuu ahaan jiray kadibna waata qur-aanku baabi'iyey mabdaa isaga ayb marka yani nebigu sal lla alay wasalam farixiisu wuxuu ka imaanayaa dadkii aqoonta u lahaa ee hadda masalan ka dhigan oo kaleeto dhakhaatiirta yani cilmiga bayolojiga noolaha iyo siduu sugaya takhasuska u leh waagaas kuwaasoo kale ka dhignaayeen shahaadada qoladaasi ay bixiyeen marka waxay meesha ka saaraysaa warkii jiray ee ah ismayna dhalin warkaasay baabiinaysa faraxa nebigu marka saas ku salawatu rabbi wasalam caleyh ayib xadiiska meesha waxaa loo keenay masalo la yidhaahdo ictibaar alqiyaasa fii isbaati nasab qiyaafada oo cilmiga isu ekida dadka ah cilmigaas in loo cuskado sugidda nasabka sugidda nasabka oo dadka takhasuska u leh cilmiga qiyaafada ilmihii laysku qabsado ama nasabkiisa la garan waayo hadday intay fiiriyaan ay ilxaaqiyaan ama raacsiiyaan ninkuu u egyahay oo yidhaahdaan hebel baa dhalay nasabkiisu waa ku sugmayaa ad maalan ilmaa meel laga helay waa laqiiq ilmihii baa laysku qabsaday wax leh baa la garan waaya dad baa isku haysta anaa dhalay anaa dhalay maxaa la samaynaya dadkaas yaqaana shabaha iyo usuekaanta dadka cilmiga qiyaafada yaqaana baa loo yeedhaya waxaa la leeyahay ilmaha waa laysku haystaaye ninkana waa sheeganaya ninkana waa sheeganayaaye bal fiiriya oo kee dhalay lugihiisay fiirin raadkiisay fiirin farihiisay fiirin wejigiisay fiirin dhacyo badan bay ka fiirinayaan nimankii isku haystayna way fiirin markaasay li hebel baa dhalay sidaa nasabkiisu ma ku sugnaanayo ilmihii ilmo ma ku noqonayo masaladu taas waay xadiidka wuxuu kutusayaa inay cilmiga qiyaafada ee noocaasa nasabku inuu ku sugmo saasuu xadiidku faa'iideynaya sidaana waxaa ku tegey alimaamu shaafici iyo axmed iyo maalik fi liimaan bidaat iyo jamaahiiru lculamaa baa sidaa ku tegey oo qiyaafada nasabku waa ku sugmaa bay leeyihi nasabku waa ku sugmaa waxaa khilaafsan xanafiyada iyo keyrkood baa khilaafsan waxay leeyiin khiyaafadu waa iska malo wax malo aana nasabka laguma sugo sidiisaba nasabka sugidiisa shareecadu waxay u isticmaashaa oo ku sugtaa sabab midka ugu daciifsan baa lagu sugaa lanna ihbaatu nasab shareecadu way rabtaa mutashawifa ila ibaati nasab sidaas daraaddeed sababka ugu daciifsan xataa haddii loo helo waa lagu sugaya maxaa u doonaa xataa qorituur baa lagu sugi doonaa lanna in ilmuhu nasab yeesho waa la rabaa ilaa heer waxay gaadheen culimmada qaarkood ay yidhahdaan xataa ilmaha zinada ku dhashaay ee xaig xaig aan sharci ahayn ku dhashaay ama xarig la-aanta ku dhashaay ninku hadduu yidhahdo anaa aabbow ah oo uu tunka saarto yidhaahdo anaa qalay nasab ahaan waa la ilxaaqin bay qaarkood leeyihi nasabkiisuu qaadanaya waxaa rajaxayaba shekhuislaam ibnu taymiya ibnulqayim yaaba rajaxayaba waladu zina hadduu istinxaq ku sameeyo kii biyaha lahaa ah, inuuba nasinkiisa qaadanayo bay qaarkood qabaan intaa waxaa lagu dadaalayaa inaan ilmaha nasab la-aan la dhigin marka sharecadu aad bay ugu dadaalaysaa sababka ugu daciifsan marka waa lagu sugi karaayo qiyaasadu walow malaba ha ahaato oo bini aadamku isagoon isdhalin buu isu ekaan karaa soo maha isagoon isdhalin buu isu ekaan karaa haddana maca daalika isu ekidaasi wax kale haddii la waayo waa sabab loo cuskan karo in nasabka lagu sugo sidaasay culimmadu qabaan oo jumhuurtooda ay ku tageen xaaladana jio xaaladaha uu ku sugnaan kara maalan waxaa ka mid a maalan adoon addoon rag ka dhaxaysa oo la wada leeyahay yaa loo wada galmooday ilmay dhashay waa laysku qabsaday maxaa la samaynaya marka qiyaasadaa la isticmaalaya ragga midkood si ilmaha loo haleeshiyo wa kadalika haweentii aad furtay ama laga dhintay baa iyadoon ciddadii ka bixin buu nin kalaa guursaday dabcan guurkaasi ma asaxay soo ma haweeney ciddo ku jirta guurkuma asaxo laakiin ninba intuu wax guur la yidhahdo ku samaystay buu u galmooday kii horena ciddadiisii kama dhammaanin ilmahaysaa ku dhashay yaa iskale ilmahaas ma kii ay ka ciddo tirsanaysay baa leh mise kan gadaal uga galmooday ee nikaax fasidka ugu galmooday baa yeelanaya iyaafadaa la isticmaalayaab cilmigaa kiyaafada keebuu u egyahay baa la dhihi waay raggaasaa loo gacangelino waxaa leey bal midkay haleeshiiyaan baa qaadanaya marka wahaakadaa masaa'il fara badanoo noocaasa kale kala ka mid ayib marka qoladan kiyaafadee loo xilsaaray ilmaha maalan lumay ee la waayey ama lasoo tuuray haddii laysku qabsadaa ka mid a haddii marka qoladan loo dhiibay ay nin ka mida haleeshiyaan dadkii isku haystay saasuu ku haleelaya laakiin waxaa la isweydiiyey hadday yidhaahdaan labaduba way dhaleen labadaba wuu u egyahay labadoodumana way dhaleen maxaa lagu samaynaya waxay leeyahay cumar ibnu khaaab iyo maalik iyo imaamu shaafici iyo waxay leeyihiin ayagu waxay leeyihiin midkoodna lama haleeshiinaye waa la daynayaa ilaa uu qaan gaadho markuu qaan gaadho labadooda kuurabuu aabba ka dhiganaya asagaa khiyaar la siinaya midku aabba ka dhigtuuna nasankiisa qaadanaya saas maana isagu kuu aabba ka dhigto waxay deliishanayaan asar ka sugan cumar ibn khaaab radi allahu canhu asarkaasi wuxuu leeyahay laba nin ayaa cumar u yimid kilaahumaa yaddaci walada mraa labadooda mid kasta wuxuu sheeganayaa haweenay meeshan ah ilmo ay haysato mid walba leeya anaa dhalay ilmaa laysku haystaa markaasaa fadacaa lahumaa rajulan min bani kacbin reer reer bani kacab la yidhaahdo oo iyaguna yaqaanay qiyaafada cilmiga yaqaanay ayuu nin ka mida ugu yeedhay warkaalay buuri labadii nin ilmihii waa fiiriyey ninkii labadii ninna waa fiiriyey markaasaa wuxuu yidhi laqad ishtaraka fiihi cumarow wax aan kala siiyo ma haye nimanku ninku waa ka dhexeeyaa way wadaageen labada waa u egyahay ayib fadarabahu cumaru bidira cumar ushuu wadan jiray buu ku garaacay marka ar maxay tahay laba nin baa wada dhalay ushii intuu ka qaatay buu qaxda ka saaray say laba nin ku wada dhali karaan muxuu ahay hal ilmo wasuroobi karta ila ilmaha sidiisaba hal xayawaanoo minawiga laga abuuraa sooma halka xayawaanee minawiga ah ee uu ka abuurmanayna hal ninubaa iskale laba nin ma wadaagi karaa ulbuu kala daalay marka markaasuu naagti u yahay naagti ilmaha wadata ayuu yahay wuxuu yidhi akhbiriinii khabaraki dhabal warkaaga isiib see u jiraan markaasa waxay tihi kaana haada ya'tiiha wahiya fii ibili fii ibili ahliha falaa yufaariquha xataa tadunna an qad istamara biha xamlun gabadhu geel bay raaci jirtay geel jir bay ahay soomaalida qaar baa jira gabdhaha geela raacsada sooma gabadhu geel bay la joogtay labadoodan bay tiri midkood kan geelo anoo la joogu ii imaan jiray bay tiri markaasuu meeshaa igu isticmaali jiray ilaa aan is idhaahdo ama uu is yidhaahda way uuraysatana way wadi jiray ayib kadibna kanaa ka dambeeyey kanina sidoo kaleeto intuu geela iigu yimaaduu isticmaali jiray labada nin way wada isticmaaleen ilmahana ma garana bay tiri mid ka dhalay maxaan ka garan bay tiri anigu meesha wax lagu wada shubay laakiin midhaha soo go-ayaa iskale garan maayo bay tiri halkaasay gabadhiina arrintii ku gabagabaysa ayib markaasa intaa markuu yidhi ninkii xukumay ee yidhi ilmaha way wada dhaleen ee usha lagu garaacay markaasuu takbiirsado wuxuu hi allahu akbar <laughs> ila gabadha u markaatikacdog bilaash baa laygu garaacay cumar radi allahu canhu markaasa wuxuu yidhi waali ayahumaa shita buu ku yidhi wiilkii laysku haysta labadaad mid alla midkaada rabto ku abtirsa buu soma yani dabcan markuu gaaro xilli uu wax kala garan karo ayuu kala dooranayaa midku aabba ka dhigan laha cudur baa saas xukumay bay dhaheen sidaas daraaddeed haddii ninka cilmigan qiyaasada yaqaana uu kala saari waayo oo labadaba uu midku u ekaan badan yahay saari waayo marka waxay leeyihiin markuu isagu weynaado kii uu doortuu leeyahy aarka waxaa soo saaray alimaamu axaawi iyo bayhaqi waana saxiix cumar buu ka suganyay ayib marka alimaam maalik iyo shaafici halkaasay mareen qolo kale waxay leeyihiin abu thawr iyo saxnuun nin la yidhaahdo oo culimada maalikiyada ka mid a ah. waxay yidhaahdeen haddiiba labadooda mid ka mida uu ku xoog badan waayo oo la haleeshiin kari waayo way isku yeelanayaan oo uu ka dhaxaynaya ah. labadooduba aabbay u wada noqonayaan waa cajiib sooma ilmo laba aabba leh oo labaduba sharci yihiin soo wax hariiba ma saasuu xukumeen iyagu ayaguna waxay cuskadeen asar ka sugan cumar ibnu khadaab laftiisa oo waxaa soo saaray imaamu axaawi bisanadin saxiix wuxuu leeyahay afarkaasina cumar radi allahu canhu nin laysku qabsaday ayuu wuxuu xukumay oo labada nina isku haysta mid walba wuxuu sheeganayaa inuu wiilkiisa yahay jaahiliyadii islaam ka horday marka la xukumay waa islaamka dhexdiisa ilmaha laysku haysto hooyadii buu marka u yeedhay islaantii markaasaa wuxuu yidhi udakiruki biladii hadaaki lilislaam liayihimaa huwa buu ku yidhi ilaahayga islaamnimada kugu hanuuniyaan kugu dhaariyey ilmahani labada nin keela buu ku yidhi hooyadii ilmaha wadatay buu weydiinaya markaasaa waxay tidhi laa waladii hadaanii lilislaam maa adrii liayihimaa huwa ilaahayga islaamnimada igu hanuuniyey baan ku dhaartay labadooda kii dhalay garan maayo mit ataanii hada awala leyl wa aataanii hada aakhira leyl bit famaa adrii liayihimaa huwa bit kanna habeenka gelinkiisii hore buu ii yimid bay tir kanna habeenka gelinkiisii dambuu ii yimid bay tir meeshiina ilmaha ka uurgalay bay tir hadda anugu maxaan ka garan ma kii damba mise waa kii hore ma garanayo ma waa hal habeen cumar radi allahu canhu markaasu wuxuu u yeedhay afar nin oo raggii cilmiga kiyaafada yaqaanay ah afar xaajadu waa adagtay sooma markaasuu wuxuu u yeedhay wuxuu yidhi hala keeno bacaad iyo caro ah, bacaad tamuux hala keeno fanasaraha markaasuu dhulkii ku sayray bacaad buu dhulkii dhigay yani bacaadka raadka qabanaya sooma ayuu dhul ku daadiyey faamara rajulayni almudaciyayni fawaطica kulu waaxidin minhuma biqadami labadii ninee wax sheeganayay ayuu u yeedhay markaasuu yihi nin walowba bacaadkan meeshan caradan lugta saar ha lug saar kana lug buu saaray kana lug buu saaray kacaska tag wiilkii laysku haystay buu haddana u yeedhay isagana wuxuu ku yidhi lug saar isaguna meeshii agteeduu lugtiisii saaray isagana waa teg afartii nin buu u yeedhay marka cumar markaasu wuxuu yidhi raadkan saddexda raadee meesha yaalla ishaleeshiyagu say isu dhaleen ah. waa raadka laftiisaa laga garanay dadkana inay isdhaleen saas weyaan idan cagtii wey sooma ishaleeshiyagu markaasa wuxuu ku yidhi markaad timaadaan ood soo aragtaan idinkoon hadlin igu soo noqda buui ilaa aan anigu idin weydiiyo hadlina horta aniga riboortka ii keena way fiiriyeen waxay yidhaahdeen arrintii waanu soo hubinay waana soo xukunnay waan wadnaa way wada socdeene uma faraqa baynahum cumar wuu kala geeyey mid mid buu gooni ugu kala waraystay iyagoo wada jooga ma waraysani sooma ninba goonidiisa u waraystay markuu nin walba goonidiisa u weydiiyey waxay isku waafaqeen kulligood ilmahan waxaa dhalay ninka raadkan leh raadkan iyo raadkan waa isleeyihin saddexdoodii waa hal meel bay wadameen isku raaceen markaasa cumar wuxuu yihi yaa cajaban limaa yaquulu haaulaai buui wallee kuwani warkay sheegahayaan waa wax la yaable buui yani waxay isku raaceen maa dhihi lahaa raadkan wiilka yarkaa raadkiisa laysku haystaay labada raadba way dhaleen bay dheheen kanna waa u egyahay kanna waa u egyahay mana kala saari karna dheh markaasa cumar wuxuu yihi waa la yaabe qad kuntu aclamu ana alkalbata talqaxu bilkilaabi dawaati lcadad oo wax la yaab leh waxaan horeyu ogaabuudi eyda dhadinka ah in markay rimayso ay ey badan rimiyaan halkii ey ah markay rimayso buu yihi waxaan horey u aqaanay ilmaha gelayaay dhowr ey inay isugu tagaanoo biyuhooda laga sameeyo taasaan ka warhayabu walam akun ashcuru ana annisaaa yafcalna dalika qabla hada laakiin kama warhayninoo ma ogan buuri inay dumarkuna sidoo kale sameeyaano yani hal ilmo dhowr nin biyahooda inay isugu tegi karaan waa iimaanta buy wax la yaab lo waay eydaan ku aqaanae malaha dumarkuna waaba sida cumar markaasa wuxuu yidhi innii laa adri maa yarawn idhab fahumaa abawaaka buu ku yidhi inii laa aruddu dheh anigu nimankaas culimmada ahe arrintan xogogaalku way yaqaana waxay yidhaahdeen ma radin karo mana celin karo ma diidi karo saas daraaddeed labadooduba aabbay kuu yihiina kactagba ku yii labadoodu aabbay kuu yihiin maxaa yeelay raggii culimmada ahaaba hadday dhaheen faadadku way isdhaleen cumar meeluu ka hadlaa u labadooduba aabbay kuu yihiine labadaaba aabba ka dhiga buuri labadaba ku abtirso labadabana xuquuqdaabay ka qaadan oo ku marka isaguna waa aar saxiixa oo cumar ka suganoo ku tusahaya goortii la kala saari kari waayo inuu ilmaha labadii nasabba siiyey sidaana waxaa ku tegay baynu nidhi abu thawr iyo saxnuun baa ku tegey waa masale marka ishkaaliyadeedana waa masale ishkaaliyadeedana waa laakiin maanta xilligan hadda la joogo masaladaasi aad bay u fududahay masaladaasi aad bay u fududahay cilmiga xadiidka ah iyo ikhtiracaadka la gaadhay iyo horumarka laga gaadhay waxaa fudud in la ogaado ilmahan laysku haystayaa dhalay waana waxa loo yaqaano hadda d n a da loo yaqaano waxaa lagu yidhahdaa luqada carabiga albasma alwiraatiya la yidhahda ama waxaa la yidhahdaa alxaamid annawawina way dhaha alxaamid annawawi ama albasma alwiraatiya la yidhahda macnaheedu waxa wey ibni aadamku wuxuu ka kooban yahay bay yidhaahdeen intaas oo milyaar oo jiina jiinadu waa waxdaad aada u yar oo ishu qabanayni waay jiino kastana waxay xambaarsan tahay baa la yidhi cidda ay ka soo jeedda aabbaha ama hooyada ah sifaadkiisii bay xambaarsan tahay sifaadkaa marka waxay u guurinaysaa oo u gudbinaysaa ilmihii ay dhaleen sidaas daraaddeed ilmaha ifaatka uu wato waxaan hadda d n eda ay gaaladu dhahaan d n eda la yidhahdo waay sifaadka uu xambaarsan yahay nis ka mida hooyaduu ka yimaadaa iyo ukunta nis ka midana aabbuhu ka yimaadaa iyo xayawaankiisa minawiga mana dhici karta bay leeyihiin aabbihii cid aan ahayn markii d n ega la baado waxaa laga qaadaa jidhkao dhan baa laga qaadi karaa lafaha laga qaadaa dhacaankaa laga qaadaa dhiiggaa laga qaadaa caliyadaadaa laga qaadi karaa muxuu ahaay shay kasta oo jirka unugyadiisa ka mida markii la taxriiriyo laboratoryga la geliyo d n ga waa laga heli karaa marka waxay leeyihiin d n e-ga ilmuhu wuxuu u ekaan karaa aabbihii iyo hooyadii oo keliya inuu ruux kaloo ajnabi ah ay isu ekaadaan waa inay mataano yihiin bay dheheen labada mataanaha ah waxay leeyihiin waa isku d n a laakiin waxaan mataano ahaynoo isshabihi kara bini aadamka ma jira ley qacan tajaaribta ilaa iyo hadda la gaadho aada daqiiqu oo masalada ku saabsan waxay isbaatinaysaa milyaaraad bini aadamka ka mid a ah. nisbada inay isshabahaan oo dhi'noogoodu isku mid noqdaan waxay leeyihiin waa nisbo iyo basanti aad u yar wa aada u yaroo wa sidaas daraaddeed baa waxaa laga doodayaa d n a-ga ma loo ictimaadi karaa nasabka sugidiisa waa masale hadda horay aan u jirin oo hadda fuqahada mucaasiriinta culimada fiqiga mucaasiriinta aada uga doodaya nasabka in la sugo ma loo ictimaadi karaa badankood waxay qabaan d n a-ga waa la cuskan karaa fii ihbaati nasab waa goorma waa marka nasabka lagu doodsan yahay ama nasabka aan la garayninoo jaahil laga yahay laakiin nasabku hadduu ku sugnaado ama qiraal ama uu ku sugnaado firaash ninka naagta waa qabaa iyadaana dhashay waa firaash ama qiraal aabbihii baaba qirsanba ama ma ahee shahaado iyo markhaati buu nasabka ku sugnaaday d n a gu markaa ma diidi karo d n a gu dakhli male markaas laakiin d n a gu meeshii qiyaasada hadda aan soo marinayn marinay ay wax ka qaban lahayd d n a gaa ka xoog badan ilaa xag culimmadu waxayba gaadhayaanba waxaa ku sugan aasaarta in waktigii nabiga sal lay aslam xataa loo kala qorituuri jiray qorituur baa marka qaarkood lagu kala saari jiray sooma oo masala waxaa ku tusaya eh, muxuu ahaayey asarka cali bn abi aalib radi allahu canhu oo shaafici fi lqadiim axmed fi riwaaya isxaaq ibn lqayim iyo daahiriyada ayaa qaba in xataa haddii si kale loo kala saari waayo waa waagi hore waay in loo qori tuurayo oo masale waxaa sugan cali bn abi aalib radiallahu canhu yeman isagoo jooga ayaa saddex ruux baa loo keenay saddex wiil oo hal haweeney u galmooday hal dhuhrina ugu wada galmooday markaasaa wuxuu darsi baa loo keenay ilmaa laysku haystaa saddex nin baa isku haysta hal wakti oo haweentu ay daahir ahayd oo dhiig uusan u dhaxaynin bayna wada arkeen oo u galmoodeen ilmaha yaa dhalay w cali baa loo keenay cali bin abi radi radialla canhu markaasu wuxuu ku yidhi mid iyaga ka mid a ah, laba iyagii ka mida ah. war uga tanaasulo hebel isaga daaya maya uma daynayne haddana laba kaluu la hadla war hebel isaga daaye ma daynayne laba kaluu haddana war iswer isaga taayo kan iska dhafa maya kulli markuu wada maroo nin tanaasulo u waaye buu u qori tuuray marka wuxuu agey qori tuuraya ninkii ilmahaasi uu u soo baxo isagaa qaadanaya ha ahaatee bilaash ku qaadan maaye magtiisii saddex meelood laba meelood buu labada nina kale u celinaya ilmihisi lagu kala soolawaa sooma saddex bay isugu haystaan magtiisiibaa saddex meelood loo qaybinaya nin ilmihiibuu qaatayoo qorituur baa loogu xukumay sooma labadii ninee kale magta isaga saddex meelood meel baa kaga hagaagila sooma labadii meeloodoo kaleeto labada nin u celibasiwi ilmihiina kaxaysoo kaas waa ninkii qorigiisu soo baxay buu saa ku yii arrintii markuu sidaa u xukumay baa nebiga sal alay wasalam bay arrintii soo gaadhay uu yeman ku xukumay cali nebigu markaasuu qoslay oo muusooday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka muusoodkaasi wuxuu kutusay bacla taqriir nebigu waa sugay sal alay wasalam afarkaasi marka xadiiskaasi waa xadiis saxiixa ila aan dhib u geysanaynin bay culamada qaarkood ku cilmeeyeen marka haddiiba shareecadu ay qorituur nasabka ku sugtay qiyaafana ay ku sugto male iska ah inta badan male aan la hubin ah albasma alwiraasiya ama d n a oo ka wada xoog badan in nasabka lagu sugaayo waa ka xad jirtaa min baabi alawla waay waana sida ay jamaahiirta culimada fuqahada maanta jirtaa majmac alfiqi alislaami iyo halkaasay marayaan saas man laakiin goormaa d n a ga nasabka loo cuskanaya waxtaan soo tilmaanayo maalan ruuxu nasabkiisu majhuul yahoo la garanaynin baa laisku haystaa dhacaankiisaa la qaadaya dinadiisaa la baaraya dadkan isku haysta kii u waafaqaa la siinaya kalaas wa iska fududa maalan waxaa dhici karaysa oo kale kaleta aada u dhacda caruurta ku dhashay isbitaallada yaama marka qaarkood laga yaaba inay isku darmadaan ilmihii isbitaal buu ku dhashay maala isbitaalkii hal mar waxaa ku wada dhashay muxuu ahaay intaasoo ilmood baa ku wada dhashay waxaa imaan karta xaalad keeni karta inay ilmuhu isku dhex darmadaan oo la kala garan waayo sooma matalan markii ilmihii la kala qoondeeyey oo naasiskii gabdhihii kalkaaliyayaashaha ilmihii ay kala qabeeyoon midba meel geeyeen baa maalan dhulgariir baaba dhacayba soo la kala carin maayo isbitaalkiina soo laga carari ilmihi soo isku dhex yaaci maaya see hadhow loo kala garan waayo ma saari karaa kulli wawada cusub yiheenoo haddaa cudunta hadday wada dhashay ma laga garan maayo maxaa lagu kala saari marka d n a la ictimaadaya si waalidkii ilmahan dhalay loo haleeshiiyo xaaladahaasoo kale la isticmaalaya waxaa la isticmaalaya maalan sidaan soo tilmaanoo kaleeto haweenay ciddo ku jirtay baa loo galmooday oo nin baa guur ugu galmooday baatil ama faasida ma ninkii horaa ilmaha iskale mise kan dambaa iskale d n a gaa la ictimaadaya maalan waxaa ka mid ah xaaladaha ay dagaaladu jiraan oo fitanku jiraan oo qaxu uu jiro ayadana caruur baa laga qaxaayoo isku darmada waa la isku qabsadaa iyadana dnga lagu kala saaraya waxaa ka mid a maalan waxa loo yaqaano atfaalu anaabib aatfaalu anaabib atfaal anaabib waxaa la yidhahdaa waa biyaha isbitaaladu qaadaan oo hooyadii aabbaha inta laga qaado minka banaankiisa lagu beero oo dhalooyinka iyo meelaha lagu beero soo ma garanaysaa atfaalu anaabib baa ladhahda talqiix baa layidhahda talqiix marka caruurtii dakhtarku isku abuuray xilli bay bannaantahay xillibay bannaantahayoo oo xilliyada banaanka waxaa ka mid a ah maalan in eh, maalan labada waalid ama midbaa ma dhalays ma dhalaan waxaa la isbaatiyey inuusan caadi u dhali karin si kale kuma dhali karo in biyihiisa la soo qaado haweenkana la soo qaado laysku abuuro banaanka lagu abuuro wa markay isla falgalaan kadibna inta la qaado lagu celiyo makaanka lagu celiyo soma marka ma dhali karo dariiqal kalena kuma dhali karayo way bannaan tahay bidawaabid ay culimmadu u dhegeen atfaalul anaabiibka noocaasa marka hadday isku qasnaan oo isbitaalkiiba isku qaso ayadana waxaa la isticmaalayaa d n a ga lagu kala saaray xaalaad noocaasa wey marka xaalaadka d n a ga la isticmaalayo oo weliba culimmadu ay leeyihiin haddana waxaa laga maarmaan ah broseska ama waxaa la yidhahda ijraaga marka dhiigga ama dhacaanka la baadhayo gacanka baadhaysa waa inay gacan aamina tahay qalabka lagu baarayo waa inuu yahay qalab la hubo nidaamka lagu baarayo waa inuu yahay nidaam dowladi kontaroolayso si ayna u dhicin in lagu ciyaaro oo natiijada talaacub lagu sameeyo adiga baaskaasi waa baab dheero haddaan iraacan waa ka sheekeynana darsigan ka baxnay muhimmaddu waxa weeyaan waxaa ina gelisay qiyaafada wax ka xoog badan baa maanta jira oo d n e-ga ah oo ansaabta laysku haysto ama lagu sugi karayo bedelka qiyaafada iyo qurcadana ka xoog badan saas man ayib fadl waxaa la mida eh, albasma alwaraatiya walaatiyada waxaa la mida waxay dhahaan eh, iyadana basmat lasaabic basmat lasaabic calaamaadka iyadana faraha soo arka hadda aad in loo isticmaalo calamaadka jeexdimaha faraha ayagana bini aadamku laba iska shabahda ma jiraan mid mid shabaha ama u eg ma jiro saas daraaddeed hadda saxiixa iyo dokumentiyada iyo waxaa la isticmaalaa suunka iyo faraha sooma bimujarad saa loo fiiriyo ruuxa aqoonta una wuu garan karaa faraha wuu kala saari karaa ruuxii iska ninna ku khaldami maayo marka noocaasoo kale waayo fawaariq noocaasoo kale bini aadamku mid mid ku shaba uusan jirin baa jira ajiib waay markaad akrinayso maala buxuudha laga qoray albasma alwaraasiya iyo jiinada waxay yidhaahdaan jiinada ilaahay tabaaraka wa tacaala bini aadamka siduu u abuuray waxaa kuu kordhaya aayaa kuu kordhaysa anigu waxaan la yaabaa dhakhaatiirta eh, bayolojiyiinta ahee aqoonta noocaasa leh ee haddana intay takhasuskaa leeyihin oo ikhtiraacaatka leeyihin ikhtishaafaadka leeyihiin haddana aan ku hanuunayn oo ku islaamayn waa ariib aaya fi gaayati icjaaz waay markaad akhrido ninkii iktishaafay ee soo saaray ee kaaga aqoon badan adiga akhriyaya markaad akhrinaysa waad la yaabaysaa bini aadamka iyo tarkiibadiisa iyo alla tabaaraka wa tacala siduu u habeeyey waxay leeyihiin lixdan iyo weliba intaas oo milyaar maaha milyan maaha milyaar oo jiinabu bini aadam ka koobay waxda jiiniya mid kastana goonideeda waxay u wadataa sifaatkii ruuxaasoo kaamilay wadataa indhihiisay u ekaayeen timihiisii sifaadkiisii dhiigtiisii calaamaadkiisii wixii hooyaday lahayd wixii aabihii lahaa bay mid walba wadataa jiinadaa yarta ana wax ishaadu qabanaysa ma bahaba inaad microsoft maxaa la yidhahda muxuu ahay baalka la mijharka weynaysada inaad ku fiirisa mooye maba la arki karo marka waa sunca cajiib kitaablcifqi xorayntiibuu kitaabu yahay cifqigu waa dadka addoommada ah oo addoonnimada laga saaro la xoreeyo waagii hore islaamka ka hor islaamka ka hor ayaa is-addoonsigu jiray laakiin asbaab fara badan baa carabtu isku addoonsan jirtay iyo adduunka intiisa kalaba islaamku wuu ciriiriyey marka asbaabihii kaloo dhan buu meesha ka saaray keliya wuxuu ku soo reebay waxa dadka lagu addoonsan karo waa uun jihaad in lagu soo qabsado oo weliba aan addoonsiga markaa lagu qasbanayn khiyaaraad kala furan yihiin wuu cidhiidhi sababtii addoonnimadu ku imaanaysa buu marka cidhiidhiyey kadibna markii ruuxu adoon addoon uu noqdo shareecadu haddana waxay ku dadaashay in addoonnimada laga saaro meel kastaa la geliyey soma yani waa hadda maalan kafaaraadkao dhan soo taxriir raqabaa ugu horrey soma ah, waa qaaratay qoor xore haweeneydaad dihaartay qoor xore soma ruux baad dishay xaqdarro qoor xore in dadka la xoreeyo sikadii baa wax laga siiyey oo la yidhi ha laga xoreeyo marka islaamku iyo tashawuf asal ahaanba dadku inay ay baaqi ku ahaadaan addoonnimada maqsuudkiisu maaha maqsuudkiisu waxa weeye in addoonnimada dadka laga saaro oy xoroobaan xorayntii dadka la xoreynayo addoonnimada laga saarayay baa haddana waxaa laga ratibay ajir aad u fara badan si dadku ay xoolahooda ugu bixiyaan oo dadka loo xoreeyo addoonnimada ay uga baxaan saas man can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi ayuma mri'in ruux kasta muslimin oo muslima oo actaqa xoreeya ayuma mri'in ruux kasta oo muslimin muslim ah oo actaqa xoreeya musliman muslim xoreeya istanqadahu allahu allah ku badbaadinaya bikulli cudwin xubin kasta oo minhu isaga ka mid a minhu addoonkii ka mid maanaha bikulli cudwin xubin kasta sababtii oo minhu addoonkaa ka mid a cudwa buu alla ku badbaadinayaa oo ku korinaya oo minhu kii xoreeye ka mid ah min annaari naartuu kaga badbaadinaya yacni markaad addoon muslim ah aada addoonnimada ka saartood xorayso xubin kasta oo xubnihiisa ka mid a ah wuxuu sabab u noqonayaa xubinkaaga kaa u dhigma in ilaahay naarta kaga xoreeyo saasuu macana riwaayada bukhaari waxay tidhi xataa farjahu bifarjihi ilaa xubinkaaga taranka naarta laga xoreeyo xubinkiisa tarankaa sababtiisana lagu xoreeyo carabkiisa aad xoraysay sababtiisa carabkaaga lagu xoray indhihiisa indhahaaga lugihiisa lugahaaga ilaa farjiga farjiga lagu xoray oo ilaha tabaaraka watacala uu kugu dambi dhaafo muttafaqun caleyhi buhaariya muslim buhari muslim baa xadiikaa soo saaray qeydka uu xadiidkan inoo sheegay waxa weeye ajirka ruuxa laga helayo xorayntiisa waa ruuxa muslimka waa hadduu muslim yahay hadduu kaafir yahay ka waran ood kaafir xorayso gaal aad xornimo adoonnimada ka saarto ajir waad ka heli laakiin ajirku ma gaadhayo kan muslimka markaad xorayso laakiin xataa gaalka in addoonnimadaad ka saartood xorayso waa ajir baad ka helaysaa acan saas man weli tirmidiyi waxaa u sugnaaday wa saxaxa wuuna saxiixiyey can abi umaamatana uu ka warinaya radi allahu canhu inuu nebigu yihi sal lay wasalam wa ayuma mri'in ruux kasta muslimin oo muslima oo actaqa xoreeya imra'atayni laba dumar ah muslimatayni oo muslimaad ah kaanataa waxay ahaanayaan fikaakahu furashadiisa min annaari naarta xaggeeda waxay noqonayaan furasho iyo madax furashay u noqonayaan naartayna ka furanayaan ayib hadiiska waxdii saxiixaysay shekh albani aleh raxmatullah waa saxiixinaya sunan tirmidi saxiix sunan tirmidi ku saxiixinaya iyo keyrkeeda muxuu tilmaamayaa xadiidkaasi lafdigaasi abu umaama xadiidkiisu wuxuu tilmaamayaa xoraynta ragga iyo dumarka waxaa fadli badan xoraynta ragga leesh leanna nin markaad xorayso adigiibaa naar lagaaga xoraynaya waxaa u dhigma laba dumara markaad xorayso naartiibaad kaga xoroobaysaa hal dumara uma dhiganto marka ma laba dumara markaad xorayso ayay waxay noqonayaan furasho naartiibay kaa furanayaan kaa xoraynayaan maadaama sidaa la yidhi marka halkii nin iyo laba dumara xorayntooda isu dhigma wa saasaa xadiidka lafdigiisa ka muuqda ayb weli abi daawuudna waxaa u sugnaaday oo kadalika axmed ibnu maajana way soo saareen min xadiidi kacbi bn murata radi allahu canhu inuu nabigu yuri sal lay aslam waayu imra'atin haweeney kasta muslimatin oo muslimad ah oo actaqad xoraysa imra'atan haweeney muslimatan oo muslimad ah kaanat waxay ahaanaysaa sikaakaha furashadeeda min annaari naarta xaggeeda ah, furashadeeda naar ka furatay noqonaysaa macnaha bimacnaa waxa weye xadiidkan waa saxiix waxa weeyaan haweentu hadday haweeney muslimadu xoraysanaan naartiibay ka xoraynaysaa waxay sababteeda kaga xoroobaysaa oo ilaahay kaga badbaadinaya naartu kaga badbaadinaya marka yani waxa weyaan haweentu haweenta xoreynteeday u dhigantaa ama ninka isaga ama waa inuu nin xoreeyo ama waa inuu laba dumara xoreeyo haweentase iyada hal dumara hadday xorayso naartii way ka furanaysa ah, xadiiskana waxay kutusaysaa fadliga uu leeyahay xoraynta adoommadu xoraynta addoommadu fadliga uu leeyahay labadan xadiisee dambena waxay kutusaysaa sida ay u kala fadli badan yihiin xorayntoodu hadda taqriiban adduunka eh, waxaan u malaynayaa way adag tahay in addoommo laga helo ninkii hadda u qastoo yidhahda xataa muxuu ahaaye eh, inaan addoon xoreeyaan raba inaad hesho ma fududa waxay ku dambeeyeen taqriiban caalamulcarabi maqribulcarabidaasaa laga helaa baa laygu yidhi laakiin wakti dhowbaa intooda badan la xoreeyey oo laga saaray muxuu ahaaye addoonnimadii laga saaro boqoradii boqoradan muslimiinta ayaa in badanoo ka mida oo dambeeyey oo qoysas oo isdhalay oo sarmay oo yaa xoreeyey oo ka saaray addoonnimada marka way adag tahay hadda inaad caalamka ka hesho ruux addoon ah oo aada xorayso ma fududa axkaamtii noocaasa marka sharci ahaan waa iska baaqi axkaamta addoonnimadu addoonsigu waa bannaan yahay shareecada laakiin shay maqsad ahoo shareecadu ay e, muxuu ahaayey ay ku dadaalayso maaha haddii marka addoonsiga la baabi'iyo oo dadka addoonsiga laga saaro oo e, addoonsiga laga daayo oo shareecadu way rabtaa kii addoonsiga ku jiray baa bal haddaad xoraysaan ajri baad ka helaysaan sooma masle xukm mansuuka maha lama nasakhi karo waa xukm baaqi ah laakiin haddana maca daalika shareecadu waxay ka jeceshahay dadka ha la xoreeyo addoonsigana ha laga daayo saas Ah an abi dri radialahu canhu qaala wuxuu ihi saaltu waxaa weydiiyey annabiya nabiga sal lay wasalam waxaa weydiiyey ayul camalkeeba afdalu ugu fadli badan camal la sameeyo rasuulilah kee ugu fadli badan qaala wuxuu ihi iimaanu rumayn billaahi allal rumeeya ugu fadli badan iyo wajihaatun jihaadi fii sabiili jidkiisa lagu jihaado qultu waxaan ihi faayu riqaabi qooraha la xoreeyo teebaa afdalu ugu fadli badan inaan wax xoreeyaan rabaa addoon xoreeyo kee ugu fadli badan xorayntiisa iyagii baa sii kala fadli badan qaala nabigu wuxuu yuri sal ly slam aklaaha midka ugu qaalisan samanan xagga lacagta wa anfasuhaa midda ugu qiimo badan cinda ahlihaa dadkeeda agtiisa dadka iska leh adoonta ay addoonka ay ugu jecel yihiin cagtoodana ugu qaalisanoo ugu lacag badan kaasaa ilaahay agtiisa ugu fadli badan buu nabig sal ly slam muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray xadiidkani marka wuxuu inoo sheegay addoommada xorayntoodu iyadoo mashruuc ay tahay fadlina laga helayo bay sii kala fadli badan yihin say ku kala fadli badan yihiin addoomba addoonku ka qaalisan yahay kana qiimo badan yahay xorayntiisu waa ka fadli badanta ayib sidaana waxaa qaba jumhuur culamaa jumhuur sidaa qaba hadduu gaal yahay culimada badankood waxay qabaan fadli waa laga helaya laakiin fadligan oo kale maaha saan horeba u tilmaanay culimada qaar ka mida ah waxay leeyihiin fadliga xorayntiisu waxay u noqonaysaa kolba nafcigiisa suu u kala nafci badan yahay ayaa xorayntiisuna u kala ajir badanta oo addoon caalim ah oo dadka diinta baraya iyo jaahil xorayntooda isku mid ma sooma addoon jihaadahayo oo muxuu ah markaad xorayso muslimiinta dhulkooda iyo dimaadooda iyo difaacayo naftiisa ku huraayo iyo mid iska daciifa isku ajir maa xorayntooda biqadri nafcihi oo muslimiinta uu anfacayo baa fadliga xoreyntiisuna la egtaagile lanna markaad adigu xorayso oo sabab u noqoto camalka uu samaynayay iyo khayraadka uu muslimiinta u tarayana wax badan baad ku leedahay saas macana marka halkaasay culimada qaarkood saareen laakiin xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqata siday u kala lacag badan yihiin una kala qiimo badan yihiin baa ajirkooda iyo fadligoodan u kala badan yahay hada bilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala alih w saxbi wslm